alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma amaa bacd waa suuratu lbaqara bilowgeedii baynu maraynaa insha allahu intayna eh, bilaabin waxaynu baraarujin lahayn xagga tafaasiirta dadku waa kala duwan yihiin qof waa iska bilow marka wuxuu u baahan yahay tafaasiirta koobkooban sida safwatu tafaasiir mukhtasaru ibnu kahiir iyo tafsiir اljalaaleyn aysaru tafaasiir kutubtaa koobkooban markaa ereyada un usoo ururinaysa qofka ama u sharxaysa qofka daalibka naxwaha yaqaano isagu waa ka faaidaysan karaa jumalka iyo fatxulqadiirka iyo kutubtaas intubana waa yaalaano waa heli karayaa waan filayaa kolley aadaabta waxaa ka mid a in deriska qofku la kaashado ciddii uga aqoon roon oo wakhti uu ku celiyo uu sameeyo wakhtigaasoo qofku uu soo faa'iidaysanayo wixii uu kala ilaaway ama uu garan waayey ku celinta showga loo yaqaano ama raacashada muraajacada wixii la garan waayo qoraal ba ku soo qori si habeenka arbacadoo kale aynu markaa u sheegno wixii dee dalabadu ay u yar baahdaan in loo iftiimiyo intaa waxaa sii weheliya uun dee darisku ama qur'aanka kariimka in lala noolaado waa xayaatu lquluub waa qalbiga lagu noolaynayaa oo qofku hawlihii iyo acmaashii maalintii uu ku jiray iyo tacabkii ayaa uu ku dhaqlaqayaa ama uu ku cila ku culayaa ku cidaadaya sidaa daraaddeed hadduu qofku waayo daris uu qaato afar iyo saacadood waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku la durko waxaynu uga jeednaa dee tafsiirkaynu fahmayno waxaa sii weheliya ku dhaqankii iyo inaynu maaragtay ruuxda ku qaboojinno suurat lbaqara waxaynu horreysiin doonaa insha allah suuraddan axaadiid ku soo arooray fadligeeda oo suuraddani ay leedahay inoo cadcadaynayo inoo fasiraya taasoo aynu ku garan karayno miisaanka weyne suuraddani ay leedahay iyo muhimaddeeda xoogaa baynu yaro wadi doonnaa si qofku u qiimeeyo qiimahay mudan tahay suuratulbaqara iyo ka faa'iidaysigeeda xadiid saxiixu muslim ku sugan abi hureyra uu warinayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir faina اlbeyt اladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara yafiru minhu shayطaan calaa macna اxadiid guryihiina xabaal ha ka dhigina ee waxaa ku akhridaan suuraة اlbaqara guriga suuraة اlbaqara lagu akhriyo shaydaanku uu ka cararaa innagana waxaynu doonaynaaba inuu shaydaanku inaga cararo malaa'igtuna way timaadaa sidaynu arki doonno shaydaankuna wuu ka cararaa meel malagimina naxariis baa taalla meel shaydaanimina balaayaa taalla nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxeixa waxa uu ku ihi oo isna muslim ku sugan qur-aanka akhriya maalinta qiyaamaha wuu imanaya isaga oo u ergeynaya qofkii ehelka u ahaa ama ku dhaqbi jiray maalinta qiyaamaha weliba waxaa akhriyadaan azahraweyn labada bilicda badan ee quruxda badan ee qiimaha leh waa suuratu alicimraan iyo suuratu lbaqara maalinta qiyaamaha way imanayaan labadaa suuradood iyagoo qur-aanka u horeeyo daruurahoo kale ah waxay u doodayaan qofkii akhrihi jiray ku cibaadaysan jiray iqra'u lbaqara fa ina akhdahaa baraka wa tarkahaa xasra walaa tastaiicuha lbadla weliba suuratu lbaqara buu nebigu gaaru si dardaarmo akhriya qaadashadeeda oo ah ku celcelinteeda iyo badsashadeedu waa barako ka tegiddeeduna waa murugo sixirlayaashuna ma karaan siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo albani uu xasan ku tilmaamayo saxiix ibnu xibbaan ku sugan waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam inna likulli shayin salaaman wa lqur'aani suuratu lbaqara shay waliba wuxuu lehay kurus geelow inaga aragna kurus buu leeyahay dadku aada u daneeya macaankiisa iyo wanaaggiisa qur-aanka kuruskiisu waa suurat qofka suurat lbaqara habeen akhriya gurigiisa ku akhriya lam yadkhul shayطaanu beytahu halaaثa layaal gurigiisaa shaydaanku ma soo gelayo saddex habeen buu nebigu saddex haddana ku celi haddana ku celi weligaaba wadno faa'iidooyinka suuradday ka mid tahay xadiid kaleo ibnu mascuud uu warinayo oo isagana bukhaari ku sugan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya labada aayadoodee u dambeeya suurat lbaqara aamana rasuulu laga bilaabo habeen akhriya ka fataahu way ku filan yihiin marxay kaga filan yihiin nebigu ma fasirin calayhi salaatu wasalaam waxay kaga filan yihiin shaydaankiibay kaga filan yihiin sida horeba uu xusay nebigu waxaa culimada qaarkoodna ay leeyihiin wardigii habeenkiibaabay ugu filaanayaan iyo qiyaamu leylkii suuraddan iyada ah nebigu markuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxeixa waxa uu qofka akhriya ayad kursida salaad walba gadaasheeda ama xagga dambe ka akhriya jannada waxaa ka hor jooga uun inuu dhinto markuu dhinto horay buu jannada ka gelayaa bukhaari waxaa ku sugan oo uu cadaynaya xadiidkaasi xadiidka usayd ibnu xudayr uu warinaya radia allaahu canhu inuu nebigu tilmaamay suuraddan marka la akhriyayo inay naxariis ilaahayna soo degayso malaa'igtuna soo degayso oy dhegaysanayso akhrinteeda xadiidku waa saxiix weeye usayd ibnu xudayr baa warinaya wuxuu yihi habeen habeenada ka mid a ah, anigoo cibaadaysanaya inankaygi yaraaye yana yaxyana uu aghurdo ayaan suuraة الbaqara akhriyey markaan yar akhriyey faras agtayda ku xidhnaa faraskaygii ayaa dhaqaaqo wareegay waan yaro joojiyey haddana waan ku celiyey u wareegay oo buu wareegay wuu dhaqdhaqaaqayaa sidii wax didayoo kale mar saddexaad baan ku celiyey markuu dhaqaaqay baan salaaddii ka baxay buui halkaasaan ku joojiyey xagga saraan eego waxaan arkay dhulkiioo wada iftiimaya daruuro tirigyo iftiimaya ay ka muuqanayaan nebigaan u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkuna ii sheegay inay ahaayeen waxa uu arkee daruuraha iyo iftiinkaas malaa'igta ilaahay marka haddaad ku sii wadi lahayd waa la arki lahaa subaxdii malaa'igta iyadoo dadkaba u muuqanaysa marka malaa'igta iyo naxariistuba suuratulbaqara halka lagu akhriyayo ayaa ay ku soo degaysaa siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleoo xasan tirmidi uu ku tilmaamayo ibn xibbaan iyo khusaymana saxiixooda ay ku soo saareen waxa uu sheegayaa suuraddan qofka yaqaanaa inuu madax noqonayo ama hormuud madaxtinimada waxyaabaha c ga lagu mutaysto ayaa uu ka mid yahay suuratulbaqara inuu qofku yaqaano ama xifdisan yahayba col buu amba bixinaya rasuulku sala allahu wa wasalam duulimaad ama koox sariyo ah markaa wuu warwaraystayoo nin waliba inta uu qur-aan yaqaanaabuu weydiiyey intaasaan aqaanaa intaasaan aqaanaa nin dhallinyaraabaa wuxuu intaana waan aqaanaa suuratulbaqarana waan aqaanaa marka rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ma suuratulbaqara taqaanaa dhaqaaji anta amiiruhu adaa colka ka madaxahe dhaqaaji buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka taasina wuxuuna tilmaamaysaa qiimaha uu leeyahay qofka suuraddan yaqaana fadhab fa anta amiiruhum buu rasuulku yidhi xadiidka waxa uu sheegayaa suuraddani waxay ahayd afgarasho weyn oo quluubta mu'miniinta lagu dhiriyo markay xaaladdu adkaato iyo afgarasho cajiibahoo nebigii asxaabtiisa ka dhexaysa bay ahayd halka innagu aynu ka nidhaahno tollaay tollaayadii asxaabtii rasuulka ahayd suuraddani xadiidku waa saxiix weeye axmed iyo bayhaqi iyo muslimba waa ku sugan yahay inkastoo lafdiga uu leeyahay imaam axmed raximah اllah maalintii xunayna asxaabtu ay jabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiia wuxuu hi cabaasow dhawaa raggii yaacay u yeedh maxaa la odhanayaa yaa asxaaba asamura yaa asxaaba suurati اlbaqara saasaa loogu yeedhaya war qoladii geedka nabiga kula heshiiyow xaggee u yaacdeen id yubaayicuunaka taxta shajara waa maalintii adkayde sanadii lixaad xudaybiye heshiiskii lagu galay ee muslimiintu ay nebiga gacan qaadeen in wixii uu amro ay yeelaanoo maka la galo oo ilaa dhimasho loo diyaargaroobo heshiiskaa raggii galay xagga u yaaceen waya asxaaba suurati baqara baqaro raggii yaqaanay ama ehelkaba u ahaa ee loogu talagala inay ku dhaqmaan xaggay qabteen waxaana weeyaan de waa suuradda sida cajiibkaa usoo bandhigta jihaadka ninkii axkaamta jihaadka ku yaqaanay ee baqaray siday jihaadka uga waranto xaguu maray sidoo kale khaalid ibn waliid markii uu colka horkacayay la dagaalamayay ninkii nebinimada sheegtay ee la odhan jiray musaylimat lkadaab yowma alyamaama asxaabtii iyo muslimiintii halkaa maray aad baa loo laayay markii dambe dib loo abaabulayay isaguna yeedhmadaasoo kale ayaa ku baaqay oo ugu yeedhay ansaartii iyo muhaajiriintiibaa waxay isugu yeedhayeen ya asxaaba suurati اlbaqara xataa fataxa allahu calayh yeedhmadaasaa oo inaga halkaynu tollaaya ka nidhaahno iyaga tollaayadu yaa asxaaba suurati lbaqara bay ahayd waa lasoo eh, noqday labada jeerba markaa nebigu cabaas idhi yeedh iyo markuu yihi khaalid eh, loo yeedho colkada labada jeerba waxay u soo laabteen si cajiibahoo degdeg dega oo jawaabeen eh, waxa uu lahaa imaamkaa la ydhaha khaalid bin macdaan suuraddan wuxuu ku magacaabi jiray fustaanu lqur'aan waa taambuugga qur-aanka qur-aankao dhan bay ku dul qotontaa waxay ka hadlayso qur-aankao dhan wuxuu ka hadlayo weeye waa barakadeeda iyo weynaanteeda iyo axkaamteedao aada u badan daraaddeed waxa uu soo naqilaa ama xusaa imaamu maalik raximah ullah kitaabkiisa cabdilaahi bnu cumar inuu baranayay suuradan iyo fiqigeeda iyo axkaamteeda sideed sannadood riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inkastoo maaligaanay ku sugnayn taariikhda cumar labiyo toban sannadood buu baqara dul fadhiyey haddaad adugu faas tahay ood hore u soo fadhido oo bil ama laba inaad kaga gudubto ama aada leedahay warmuu inaga bilaabo ordhacan intuu iska daayo sheekhu cumar binu khadaab labiyo toban sanu suuradan dul fadhiya fiqigeeda iyo faahfaahinteeda iyo dhuuxidheeda inankiisiina waxa uu dul fadhiya cabdilaahi bnu cumar sideed sannadood labadoodbana waxay ka mid ahaayeen asxaabta ugu badan xagga cilmiga qur-aanka iyo sunnadaba aada u yaqaana marka waxay nooga baahan tahay faham iyo dhugasho badan oo aada iyo aada qofka muslimka ahi ugu dadaalo suuraddan waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaaba ay suuradaha kale kala gooni tahay waxaa kowka waa awal suura fi qur'aan suuradda qur ugu dheer wey marka la isu geeyo ogsoonahay oo dee waa laba jisiyo dheeraad ama shan wax ku dhoweeye suuraddu waxaa ku jirta aayadda ugu dheer aayadaha qur oo safxad ama hal bog ah aayat dayn suuradda waxaa ku jirta kale sida uu yidhaahdo ibnu kaiir raximah waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta waynu xusi doonaaye qofka muslimka ay u baahan ama mujtamaca muslimka ama adduunyaduba u baahan tahay qawaaninta nidaamka suuradda koobsantay ugu badan weeye weliba aayadaha axkaamta ka warrama marka waxa uu leeyahy waxaa ku jira alfu xukmin wa alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu khabar kun amar iyo kun nahyi iyo kun xukum iyo kun khabar waa raggii dhuuxaya u dhabagalayba saa uga soo waramay suuradda saynu soo arkaynay waxaa ku sugan suuradda aayaddii aynu imika soo marayne aamana rasuul ilaa intaa labada aayadooda u dambeeya oo ah dee dheeraadu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo inay qofka ku filan yihiin waxaa ku jirta suurada aayaddii ugu dambeysay ee qur-aanka kariimka soo degtay waاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah aakhiru aaya naزlat min alqur'aan waa sida qowlka raajixa fii culuumi اlqur'aan marka la eego suuraddu magacyo dhowray leedahay suuraة اlbaqara waa asuura alatii ukirat dukira fiiha qisaة اlbaqara qisadii saca ayaa lagu dhex sheegay sanaam اlqur'aanna waa la yidhaha dirwat اlqur'aanna waa la yidhaahdaa magacyadeeday ka mid yihiin kuwaas oo xadiidkaa taana caddeeyey aayadaheedu waa laba boqol iyo lix iyo siddeetan aayadood kelmadaha suuraddu ku jira ee aayaadkaasi ay ka kooban yihiin waa lix kun iyo boqol koob iyo labaatan kelmadood xarfuhuna waa shan iyo labaatan kun lix boqol iyo saddex toban xaraf rag baa sidaa xafiduu fi sutuuri wa fi suduur qur-aanka saasaa laabtana loogu hayaa kitaabkana loogu hayaa la ilaashanaya marka mid kastoo gaali hadduu yimaaduu doona inuu wax ka bedelo dee xarfiyaaba raggan u tirsanba wax la bedeli karaaba ma jiro marka haddii aad ku dhufato toban ama sifir ku darto shan iyo labaatankaa dee waxay noqonaysaa eh, laba boqol iyo konton kun lix kun iyo boqol iyo soddon ajri ayaad leedahay laba boqol iyo konton kun iyo siyaado ajri baad leedahay haddaad hal mar dhammayso waxaana laga yaaba qofku saacad inuu ku dhammayn karo hadduu suuraddan akhriyo marka suuraddan intaasoo dhan baad ku helaysa faa'iidooyinkeeda waxaynu waxaa ka ah sidaynu eh, soo arkaynay dee inuu sixirka ka tahay wiqaayo iyo cilaaj labadaba sixirkiiyo shaydaanka wiqaayo way ka tahy oo ilaahay baa kaaga difaacaya oo culimada cilaajku sida saxdaa waxu daweeyaa waxyaabaha culaas culayska ku saaraan sixirka iyo jinka iyo isha suuraة اbaqara kow ka ah dee nebigaa caddeeye calayhi الsalaau wasalam marka cilaaj way tahay oo qofkii waxyaabahaasi cudurada ruuxda ay soo gaadhaan waa lagu daaweeyaa ka hortagiina waa saasoo kale waa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed bay habboonta in lagu akhriyo siiba arooska guriga cusub xaafadaha qofku hadduu kari kari waayo inuu akhriyana waa inuu cajalada ku ridaayo ay iska siraadaato cajaladu siiba wakhtiyada la aamusan yahay habeenkii marka la seexdo waxyaabaha ladaaifkeeda waxaa ka mid ah suuradda bartamaheeda waxa ku beegan ama dhexdhexaadkeeda aayadda ka waramaysa muslimka dhexdhexaadkiisa wakadalika jacalnaakum ummata wasada litakunuu shuhadaa cala annaas ummaddani waa ummad dhexdhexaadah oo ummadaha gaabiyeyna kuma jirto kuwa xadgudbayna kuma jirto aayaddaa dhexdhexaadka sheegaysaa dhexdhexaadkeeda ku beegan boqol iyo labayo afartan meelahaasay noqonaysaa dee kalabarhkuna saddex iyo afartan meelahaasaabuu haaba intaa haddii aynu kaga soo gudubno suuraddu khasaaiskeeda iyo fadligeeda muxtawayaadkeedaynu wax ka taaban lahay ama waxyaabaha ay suuratulbaqara koobsatay suuraddani waxay koobsatay sharciga dadku ay u baahan yihiin intay adduunyadan joogaan ee aanay ka maarmi karaynin waajibna ku ah daruurina u ahee baahidoodaba ay ku xidhantah sida caqiidada caqiido wanaagsan cibaado wanaagsan uud xalaala ama xoolo wanaagsanoo qofkii uu ah, isticmaalo u dhaqdo iyo qoys wanaagsan ah, iyo akhlaaq wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo xoog militari oo wanaagsan intaasoo dhan bay ka warramaysa marka waxay aada ugu baxday suuraddu nidaamka aynu soo sheegnayoo si mufasala ah, ay uga soo bandhigi doonto guud ahaanna marka la isku celceliyo waa caqiidada noocyadeedii kala duwanaayo noloshii addoommaha ilaahay uu farayo inay cibaado ka wada dhigaan dhinac walba inta aynu soo sheegnay markaa suuraddu waxyaabahay soo bandhigtay bay ka tahay nidaamka caqaa'idka cibaadaadka mucaamalaadka akhlaaqda arrimaha qoyska siiba ood arki doonto furiinkii iyo cadadbixii iyo ilmihii la jaqsiinaye iyo xuquuqa zawjiya dadka la guursan kara iyo dadkaan la guursan karin suuraddu waxay aada uga warantay taariikhdii bani aadamkani uu ka soo bilaabmay inaanu iska abuurmin daayeerna ka imanin sida gaaladu ay ku doodaan laakiin ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala xikmadna uga jeeday marka waa inaga arki doonaa nebi aadam oo ilaahay abuuray oo abuurkiisana malaa'igta uu sii ogeysiiyey iyo khaliifada laga dhigay suuraddu waxay tilmaamaysaa inta ifkan la joogay in dagaal lagu jirayo dee ibliis baaba taaganba oo aabbaheen weerar ku qaaday marka ha isdhiganin ninkii isaga ahaa ee aabbihii inoogu weynaa dagaalka la galee xaasidee ku kibray weli wuu taagan yahay isaga iyo faraciisa suuraddu waxay ka warantay soo bandhigtay waxaan la yidhaahdaa adduunyadu waxa loo qofku u baahan ya inuu khibrad helo waayo aragnimo hore oo dadka qaarkood ay soo mareen maxaa nolosha laga ilaalinaya maxaase nolosha intaa la qaadanayo lagu dadaalaya labadaaba waxa kaa sixi kara maadigii oo lagu sharxo saa daraaddeed shayga la yidhaahdo taariikhda waxaa la yidhahda taariikhda wax sahlan maaha taariikhda hore waxaa lagu saxaa mustaqbalka waxaa la yidhahdaa taariikhu miraad almaadi miraat mustaqbal waktiga horee tegay waa muraayada waktiga soo socda marka aad buu qur uga waramaa taariikhda suuraddani waa suuradda ugu badane ka waramaysa taariikhda reer banu israaiil ama nimanka yuhuudda la yidhaahdo alyahuudu fi lqur'aan yuhuuddu muuqaalkay leeyihiin qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu cajiibsana soo bandhigaysa wey yuhuudda aad taariikhdooda aynu hayno maantana aynu arkayno adduunyaduna khadiyaanka ka taagan suuradaasaad sawirkooda ka arki karaysa weliba wax cajiiba ah, iyagoo kuwii taariikhdan lahaa ay tegeen ayaa markuu ilaahay la hadlayo kuwii nebi maxamed wakhtigiisii joogay buu la hadlayay iyagoo talaabooyin waxyaabaha laga waramayaana wixii hore ay yihiin leanna mar walba yahuuddu way wada socdaan kuwii hore iyo kuwii dambe marka khatarta ay leeyihiin iyo ceebahooda in lagu baraarugo iyo in la iska ilaaliyo awgeed suuraddu aad bay uga warantay saddex meeloodoo meel wax ka badan suuradda ayaa soo bandhigaya laga bilaaba bani israaiil adkuruu nicmatiy alatii ancamtu calayk ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahun ilaa halkaa laga gaadho intaa qisadoodaa soconaysa suuraddu waxaynu arki doonaa qisooyinbay xagga dambe kusoo bandhigaysaa ilaa afar shan qiso oo iyaguna dhammaantood tilmaamaya awooda ilaahay iyo inuu ilaahay aakhiro dadka soo noolaynayo oo dad badani noloshaa aakhiro iyo diidmada ay aakhiro diideen daliilkii sugayey aakhiro iyo jiritaankeeda dhowr qisoo soo bandhigaya qisadii nebi ibraahim iyo xayawaankii ilaahay uu nooleynaya markaa dee ilaahay isha u saaray qisadii cusayr daaluut iyo qisadiisa qisaskaasoo dhammina xikmaddaasay xambaarsan dhaqaalaha bani aadamku wax soo saarkiisa siduu usoo saari karaa inuu xalaal noqdo oo ribada ka ilaaliyo iyo wixii uu haystay meelaha ugu fiican ee uu ku bixin karo iyo aadaabta uu ku bixin karo iyo wixii la kala amahanayay heshiisyadii la gelayay ballamaha laga bilaabo aayadaha infaaqa iyo deeqda ka warramaya aayaat riba aayat dayn intaasoo mi dhaqaalaha saxan ayay suuradda ka warrami doonaan mu'miniinta ama awliyada ilaahay ammaanta leh iyo astaamahooda qaaliga ah iyo inaynu ka mid noqono laynagu dhiiri gelinayo iyo inuu ilaahay towbadiisa diyaar inoola yahay labada aayadoode u dambeeya ayaa ka warami doona adduunkan lagu waari maayo warunbaa ka hadhaye inaynu iska diyaargarowno mid aakhiro la idhaha qiyaamana uu dambeeyo ayaa ilaahay u xusi doonaa wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marnaba qiyaamaha la ilaawin xalla waxa aynu islabarogayno aynu soconayno aynu dhisayno aynu dhaqayno waxa ka dambeeya un iyo xisaab suuraddu arimaha ay soo bandhigtay kuwaas weeye tafsiirkeeduna halkaas inooga sii socon doonaa insha allah wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabih waman waalaah waxa weeyaan suuraة اlbaqara bilowgeedii bismi illaahi الraxmaani الraxiim qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi aliflaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaya ereygaa macnaha uga jeedo dalika alkitaab kitaabkan isaga ahee aynu hayno laa rayba fiihi shaki kuma jiro inuu xaq yahay iyo inuu ilaahay xaggiisa ka yimidba hudan lilmuttaqiin dadka alla rumeeyey hanuun buu u yahay sidaasaa rabbi subxaanahu watacaala uu ku bilaaday aliflaamiim macnayaal dhowray culimmadu saareen macnaha sia ugu dhib waxa weeye in laga dhigo uun ama uu yahay qur-aanka qeybta ah. e macnahooda ilaahay uu garanayo uu yihi wamaa yaclamu ta'wiilahu allah waxyaabuhu taagan yahayna waxaa ka a ah inuu muujinayo qur inuu yahay mucjis mucjis macnihiisu waxa weeye mid dhaabad ku ah oo dadku aanay la iman karin oonay keeni karin kitaabkan idin hor yaalle ee diidan tihiin weliba waa mid ka kooban ereyadii ama luqadii aad taqaaneen haddana xarfaha macnahooda ma garanaysaan arrintaas waxay tusinaysaa inuu mucjis yahayo mid aan la keeni karayno bani aadam aanu keeni karaynin wey waxyaabaha sii muujinaya waxaa ka mida bay culimadu sida badan xarfahaasi waa sida qaalibka ah markay suuradda usoo horeeyaan qur-aanku kolkiiba ilaahay ka waramaa sida halkanba daalika alkitaabu laa rayba fiihi ilaahay wuli kitaabkan isaga waa kanaynu hayno kitaab bimacnaa mid maktuuba wey oo waa qoran yahay halkuu ku qoran yahay lowxulmaxfuudku ku qoran yahay oo wuxuu ku qoran yahay xaashiyaha iyo kutubta ay hayaan malaa'igta ilaahay oo wuxuu ku qoran yahay kitaabkan aynu hayno saddexda meeloodba waa ku qoran yahay isagoo isu markhaati furayo aan iska hor jeedin daalika alkitaabu laa rayba fiih kitaabkaa isaga ahi daalika waa erey lagu tilmaamo waxa fog hadda kitaabkuna wayna hor yaallaa macnaheedu maaha inuu meel fog yaallo laakiin waa in martabadiisu sarrayso qur darajadiisa ayaa sarayso ilaahay baa waxa tilmaamayaa subxaana wa tacaala liyudhirahu cala addiini kulli diimaha kaleo dhan buu ilaahay doonaya inuu ka sarraysiiyo innaguna waa inaynu ka sarraysiinaa waynu kitaabkaa weyneyne sidaa ilaahay soo dejiyeyba uu u weyneeyey nebiyunaa muxamed waasaxaaba ridwaan ullaahi iyaguna ay u weyneynayeen kitaabkan isaga ah faa'iidooyinkiisii baa ilaahay uu noo sheego wuxuu tilmaamay kitaabku dad badani haba dureen qaar badani haba ceebeeyeen ha caayeen shaki kuma jiro laa rayba fiih marka ku xisaabtan ma dad badan oo ka shakiyey ama yidhi bani aadan baa samaystay shakigoodan ku xisaabtan lahayn sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi shakiba ma inuu xaq yahay kitaabka faa'iidooyinkiisii waxa weeye hudan lilmuttaqiin dadka alla rumeeye ilaahay ka cabsanaya hanuun buu yahay hanuun ayuu yahay marka kitaabkani waa kitaab اhidaaya kitaab saynisna maaha kitaab su-aal oo dadka lagu dawarsadana ma aha ama geerida un lagu akhriyo kitaab la yska dhundhunkado oo halkaa la dhigana ma aha kitaabku faa'iidooyin badan wuu leeyaho intaaba waa leeyahay caafimaadkii iyo in hore aynu usoo sheegnay laakiin ta laga hadlaya waxaa wey ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu nolosha bani aadamka saxo ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam saasuu ilahay ugu talagalay dhinac kastaba dhaqanka ka hanuunka badan buu ku hagayaa waxaynu soo arkaynay suuraة اlfaatixa ihdina siraaط اlmustaqiim halkana hudan lilmuttaqiin halka dambena ulaaئika calىa hudan min rabbihim waa labadan beyje koob koobana iska hor jeeda ayaa ereyga hanuunku saddex jeer uu kusoo noqday marka hidaayadaasi waa hidaaya irshaad wa hidaaya tawfiiq labadaba hidaaya irshaad waxa weeyaan kitaabkaa tusinayo waa hanuunka macnaha waa hanuun qofkii lagu hanuuninayo la tusinayo jidhkii kitaabku wuu tusinaya rasuulkuna wuu tusinaya qofkii khayr wadaana wuu tusinaya hidaayada waafajintana ilaahay baa iskale dad badanoo laguma dadaalay in la hanuuno ayaan haddana hanuuneyn marka taasi waxa weeye waafajinteeda ilaahay baa iska leh inuu kitaabku kitaab hanuun yahay isagaa miisaanka saaray dadkana jeclaysiiyo ku abaabulay hanuunka sidaa daraaddeed saddex boqol iyo shan meelood ayaa qur-aanka dhexdiisa ereygaa lafdulhuda uu ku soo arooray macnaa farabadnaantay taasi muujinaysa taasoo markaa siddeed iyo labaatan weji u taagan lafdulhuda isagoo siddeed iyo labaatan macno leh ayuu saddex boqol iyo ku soo aroray qur-aanka dhexdiisa labiyo lixdan suuradood markaa xikmadda loogu talagalay kitaabku inay tahay dadka inuu jiheeyo oo uu hanuuno min dowladooda ilaa qoyskooda ilaa qofkooda ayaad halkaa ka arkaysa lafdulhuda ama ereyga hanuunku macnayaashuu bixiyo dhowr iyo sideed iyo qaar ka mida ah haddaynu ka soo qaadano waxaa ka mid a ah mararka qaarkood buu noqdaa ereygu sugnaasho ihdina siraad almustaqiim ilaahaw nagu sug jidka toos bayaan buu noqdaa mararka qaar hanuunku waa hanuunoo macnihiisu yahay bayaan sida halkan oo kale mararka qaarkood ereygani rasuulkaabuu noqdaa fa imaa ya'tiyannakum minii hudaa hadduu rasuul idiin yimaadae culimada ku fasireen rasuulka laftiisii dee hanuun la socdaa marka hanuun baaba loo bixiyeyba mararka qaarkood sunnada iyo dariiqa saxda ah ayaa looga jeedaa hanuunka ulaaika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadi sunnadooda nebiyadaa hore jidkii wanaagsanaayay mareen nebi maxamedow kaga dayo hanuunku quraanka aanka mararka mararka kood buu noqdaa islaax iyo hagaajin ilaa hanuunkunbaa wax lagu hagaajiyaaye wax kaloo hagaagayaa ma jiro hanuun alleh la-aantii daalika liyaclama annii lam akun wa ana allaha laa yahdii kayd alkhaainiin dadka had jeer khaainiinta ilaahay arrimahoodoo dhan wuu kharibaa ma hagaajiyo yeedh buu noqdaa mararka qaarkood iyo baaq walikulli qowmin haad ummad waliba waxay leedahay mid daaciya oo u yeedhayo oo rasuulah iimaan buu noqdaa ereygan qur-aanka dhexdiisa mararka qaarkood innahum fityatun aamanuu birabbihim wa zidnaahum hudan hanuu muminiin baa ahaa qolyihii asxaabulkahf dhallinyaro ah anna huda baan u kordhiyey baa ilaha uhi alhuda iimaan baan u kordhiyey mararka qaarkood wuxuu noqdaa ilhaam qofka ilaahay uu ku jiheeyo oo uu ku hago ama xayawaankaba wixii dantiisa ah qaala rabbuna aladii acطىa kula shayin khalqahu uma hada uma hada ilaahay shay walba intuu abuuray xataa xayawaanka ayaa wuxuu ku hagay ku ilhaabiyuu ku abuuray wixii dantiisa siduu arsaqada u doonanayo siduu isu difaacayaba geerida islaanimo lagu dhinto ayaa qur-aanku u isticmaalaa mararka qaarkood ereygan hanuunka ah wa wainnii lakafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htadaa kadibna sidaa ku dhinta mararka qaarkood towxiid ayuu noqdaa qaaluu in natabic اlhudaa macaka nutakhaaf min ardina in natabic hadaanu haddaanu towxiidka raacno gaaladu waxay leeyihiin nimankii carbeede nabi maxamed uu ka soo dhexbaxay calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen hanuunka waxaa noo diidaya hadaanu hanuunka raacno dee waaba nala halqafayaa dad baana kala goosanaya waana laga guulaysanaya guuldarada iyo fulaynimada ayay ka mid tahay iimaan la-aantu ay leedahay qur-aanku mararka qaarkood bu ereygan hanuunka hanuunkaa u isticmaala towraad walaqad aataynaa muusa alhudaa towraad baan siiyey baa ilaha ui sideed iyo labaatanka weji ee ereygani qur-aanka dhexdiisa u yimaado ama ku soo arooro kuwayaalahaasaa ka mid ah baynu uga jeednaa in erey macno keliya lihi uu noqon ka macnayaal badan yeelan kara qur-aanka dhexdiisa laakiin marka la eego wuxuu isugu soo buyashubmayaa uun wanaagga ilaahay adoomahan uu la doonayo markuu kutubna usoo dejiyey rusulna u soo diray hudan lilmuttaqiin waxa isweydiin leh oo qur-aanka kariimka ah miyaanu hanuunun ahayn dadkoo dhan maxaa ilaahay ugu gooni yeelay kuwa taqwada lahu waxaa loogu gooni yeelayaa halkan dee dadka hanuunka ka faa'iidaysta kitaabkani leeyahay waa la yaqaanka ilaahay ka cabsada kuwa kale maba arkaanba kuwa kale way aftaagayaanoo way indhalaayihi oo umaba muuqanayaba hanuun kitaabka ule saa daraadeed ba dee ciddii hanuunkiisa ka faa'idaysatuunbaa waxay noqdeen kuwii loogu talagalay dadka hadaba sifooyin bay leeyihin sifooyin shana ama aan idhaahnee tilmaamo ay caan ku yihiin dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsada tilmaamahooda la doonayo inaynu yeelanno ee aynu ku dhaqanno ayaa ilaahay halkan noo caddaynaya fayaquulu rabbuna ilaahay waxau hi aladiina kuwii weeye yuminuuna biاlgeyb waxa maqan bay rumeeyaan wa yuqiimuuna الصalaa salaadana way ogaan wa mima razaqnaahum yunfiquun wixii aanu ku arsaaqnay macnaha wixii aanu xoolo iyo adduun siinayna yunfiquuna waxbay ka bixiyaan wاladiina yuminuuna waa kuwa rumaynaya ee rumeeyey bimaa unzila ilayka waxyiga lagugu soo dejiyey qur'aan aan iyo xadiidba wamaa unzila min qablik iyo kutubtii la soo dejiyey adiga hortaa wa bilaakhirati hum yuuqinuun aakhirana kalsooni weyn bay ku qabaana kama shakisana mana diidana ulaa'ika kuwaasi calaa hudan min rabbihim hanuun bay ku dul sugan yihiin ilaahooda xaggiisa ay ka heleen wa ulaa'ika kuwaasoo keliya humulmuflixuuna kuwaasaa liibaana marka tilmaamaha dadka laga helay dadkaasaa ku intifaacay oo ka faa'iidaystay kitaabkani hanuunkuu lahaa sidaa ilaahayba ka markhaati kacay subxaana wa tacaala adduunyada waxaa laga sahay qaataa guul ama guul daro kuwaasaa guusha kala tegay adduunyada adduunkan kuwa guusha kala dhaadhacee guuleystay waa kuwa tilmaamaha leh waa caqiidadii wanaagsanayd waa camalkii fiicnaa waa akhlaaqdii iyo dhaqankii waxa weeye deeqsinimadii wanaagii qofka looga baahnaa intuu ifkan joogo oo dhan bay aayaadka koobsanayaan qeybkay rumeeyeen qeybka dadku way kala duwan yihiin cidda qeybka rumaysaana waa cid aragti dheer cidda qeybka aan rumayno waa qof aragti gaaban indheergarad iyo indhowgarad soomaad maqal adduunka iminka si kale loo fasiro indheergaradku waa dadka qeybka rumeeya waxaanay arkayn bay ku qanceenay rumeeyey markaasay u diyaargaroobeen u camal fale kaasaa indheergarad kaasaana aqoon-yahana kii kalena waa indho indhowgarad weeye mar hadduu maraya itaabsii wax alla wuxuu muuqdaaba ma jiro eybku waa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay wuu naga qarsoonyahy waa jannada iyo waxa ku sugan aynu ujibaysana waa naaraha iyo waxa ku sugan aynu ka baqayno waa xisaabta waa suurta waa malaa'igta inaga qarsoon waa jimanka wax alla waxaasoo dham waa eybki shay kasta oo qur iyo xadiidku ay sheegeenoo adduun iyo aakhira mid kastaba ha jooge aynaan arkayn inaynu haddana ku qanacnay oo aynu ku haw u howlgallay waxa weeye qeybkaasu soo gelaya ammaan weeye aladiina yuminuuna bilgeyb waa ugu horeyse muminiintu leeyihi marka haddaad aragta dadka oo ka shakisan qeybkaa qur sheegay qeybkii hore qeybka soo socda qeybka aakhiro dad ka shakisan haddaad aragto oo wiswisanoo cagataalaynaya iimaankuu qooman iimaankiisaa qooma casriganaynu joogno dad badan baa ka hadloo idhahda kaasi ma jiro kaasi ma jiro jinku ma jiro malaa'igtu ma jiro janna ma jirto naari ma jirto oo iimaankaoo qoomanunbay sheegaysa ilan ilaahay baa ku ammaanay muminiinta inay qeybka rumeeyaan wa yuqiimuuna asalaa salaadana way ogaan dee diin la salaad la dadku inay diintu u aroosan tahay oo diinta ay u heelayn inay jecel yihiin oo ilaahay ku xidhan yihin maxaa ka markhaatiya inay salaadu u aloosantah oo ay u oogan tahay iqaamadu waxa weeye wayuqiimuuna salaa salaaday xaqeedii marayaan ma kala hadha cibaadadayo way noocyo badan tahay xidhiidhkaa alle markay saa u wanaajiyeen xidhiidhka addoommahana way wanaajiyaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun mujtamac yatakaamal bacduhu bacda wadada isdhammaystiraya oo isu gurmanaya oo iscaawinaya oo ku qanacsan walaalkiisa hadaa walaalkiisa ag jooga haddaanu wax noqonin inaanu isaguna waxba noqonayn takaaful ijtimaaciyay leeyihin way isku xidhan yihin way isxilqaadaan marka wixii aan siiyey wax ka bixiyaan baa ilaah sakadii bay noqonaysa oo nafaqadii waajib masaariiftii waajibkaahayd bay noqonaysa oo sadaqadii sunnaha ahayd bay noqonaysa deeqdu ama waxaa la bixiyaa marna waa waajib marna waa sunne labada qayboodba way noqonaysa dhinac kolkaad ka eegto aayaddu waxay nagu dhiirigelinaysa waxaynu isugu adkayno waxaynu hayno inaanu jirinba leannahu laba arimood baa taa inaga caawinayo marka hore de waxaan ilaahay baa ina siiyey wa mima rasaqnaahum annagaa siinay baa ilaahay u leeyay adigu xoog iyo xirfadaad leedahay kumaad keenine waa cadiyo ilaahay uu ku siiye waxaad haysee ah, ee cilmiya ee cudud iyo awooda inta waxbaa laga bixiyaa marka labaad waxaa kaa saacidaya mintu ereygu waa tabciidiya wa mima rasaqnaahum waa wax yar bal waxaad ufiirsataa sekada inta laynagu waajibiyey boqol kiiba labiyo badh toddobiyo sagaashan iyo badhna waxa lagu hayso si kale haddii loo dhigo xoolahaagoo afartan meelood loo qeybiyey ayaa lagu leeyahy meelna bix sagaal iyo soddonna hayso marka hunguri weynaanteenna waxaynu sii eegeynaa midhkaa afartanaad ama labiyo badhkaa ayaynu sii eegaynaa inta kalema sii eegayna laakiin waxaan ahayd markaad isqancinayso shaydaanku idhaa wallaahi doolarkiiyo dahabkaaad bixisa wuu badan yahi geelaad bixisa wuu badan yahay waxyaabaad ku qancinaysa waxaa ka mida ah inaad tidhaahdo inta ii hadhaaba ka daranba hadaad adigu ay tustay inta ii hadhay ayaa ka badanba inaad tidhaahdaa muhiima wa mima rasaqnaahum yunfiquun marka bakhaylnimada dhab tahay waxa weeye wixii ilaahay uu ku siiye waajibkii inaad ka bixin weyn halkaa waxaynu ku haynaa saddex tilmaamood oo ay leeyihiin awliyada ilaahay way dhacdaa marar badan dad ka bulshada islaamka ama ummadeennaba oo sekada ku bakayla haddaanu qofku seko bixinin oonu salaad bixin eh, sekadii bixinin salaad tukanaynin xagguu ku faylaya xaggii lagu ogyahay xoolihiisu way iscunayaanoo way baaba'ayaanoo way barako beelayaan goor dambuunbaa isagoo khasaaray oo madaxa xoqanaya la arkaya laakiin meel laga raacay muu garan marka sekada waa in maalka laga safeeya haddii kale way baabiinaysa tilmaanta afraad ay leeyihin awliyada ilaahay la doonaya inaynu sidooda noqonaa waxa weeye waladiina yuuminuuna bimaa unzila ilayk wamaa unzila min qablik waxay rumeye rumaynayaan wixii lagugu soo dejiyey nebi maxamedo iyo kutubtii la soo dejiyey adiga hortaa iimaankani waa iimaanka qarada leh qiimaha badan ee quruxda badan ee laga doonayo qofka muuminka ah aakhirkeedana ilaahay wuxuu ku ammaanay awliyadiisu ku ammaanay iyo dadka iimaankooda wanaagsan yahay aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kullun aamana biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih intaasaa la israacinaya waa imaan dhammaystiran oo qabyaalad iyo eextoona aan lahayn ilaahay kutubtiisii o dhan baynu wada rumaynay rusushiisiina waynu wada rumaynay dadka xataa diimaha kale leh laguma hayo taa mid waliba wuxuu leeyay diin gaaraan rumaysnahay nebi gaarana waan rumaysnahay intaa wixii ka soo hadhayna ma aqoonsanin mana ictiraafsanin mana rumaynayo laakiin diimaha samaawiga oo dhan qofka muminkaa waa rumaysan yahay kutubtii buu rumaysan yahay rusushii ilaahay buu rumaysan yahay sida xaqu uu sheegayna waa rumaysanna bimaa unzila ilayk waxaa nebi maxamed lagu soo dejiye waxaa ka mid a qur-aankan aynu hayno waxaa ka mid a axaadiidiisa xikmadda ah uu kasii dardaarmaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaa laga yaabaa aakhiru zamaanka mid dhirgay oo iska dibiray oo lugta taagay sariirtiisa iska fuushan inuu dafiruu yidhaahdo war anagu qur-aankun baanu qaadanaynaa kale iyo xadiisyada aad sheeg ma ogin haddaynu maraynaa aynu arkaynaa hadda waxaa jira dad badan oo muslimna sheeganaya xadiidkii nebi maxamedna diidan calayhi salaatu wasalaam waa nasiib daro haduu qofku daliilkaa qadciga iyo nusuustaa saxiixee sariixaa diido waa ku gaaloobaya ilaahay baa shaabadeeyey ilaahay baa ogolaaday ilaahay baa ina amray inayn raacno wamaa yatiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu rabitaankiisa kama hadle wuxuu sheego dham waa waxyi waxyi isaguna wuxuu leeyahy waxaa la isiiyey alqur'aan wa milahu macah qur-aankana waa la isiiyey waxyi kaloo lamidana waa la isiiyey waa xadiidka saxiixa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam dee xadiidka la diido dee diintii la diiday salaada ilaahay waa kaasoo aqiimu salaata buu laakiin waa goorma waa imise ragcadood salaadu maxay ku kala duwan yihiin yaa ka warramay taa dee xadiidka nabiga cadcadeeye calayhi salaatu wasalaam qur-aanku si mujmala ama si guud buu in badan u sheega laakiin axaadiidkana oo iftiiminaysa marka diinta ka tagunbay la mid tahay dadka diida xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wamaa unzila min qablik kutubta inaga horeysay soo intoodii inuu ilaahay soo dejiyo nebiyadaa ku soo dejiyo waa rumaysana intii xaqahe ka taalana waa rumaysana laakiin de wixii la bedelay iyo wixii baail ku jira waa diidana waynu h taa ma aqbalayna waa diidana waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam towraad markii ay yuhuud u keeneen intuu barkimo uu ku fadhiyay nabigu ka kacay isagoo ixtiraamaya kitaabka ayuu dul saaray marka wuxuu hi towraade waa ku rumaysna kitaabkii towraad haddaad ilaahay ku soo dejiyena waan rumaysna adigana waan ku rumaysna marka si guud baa loo rumaynaya laakiin wixii baailahe ku jira waa ka beri noqonayna wa bilaakhirati hum yuuqinuun aakhiro eybkaa horena way soo gelaysa aakhiro iyadoo xagga hore soo gelaysa haddana ilaahay uu ku soo celiya aakhiray rumaysanyihin aakhiray rumaysanyihin aakhiray taafsii bay maraysa dadka malaaxidada casrigan aynu joogno marka la ydhaha war dadku xaggay ka yimaadeen waay waxay ka yimaadeen bay leeyiin arxaamun tadfac wa ardun tablac wa rabbuhum ra'iisuhum dee riximka hooyadun baa soo tuuray bay dhulkuna wuu liqayaa waa la waayaya ilaaha dadkuna waa kolba kii madaxdooda ah. warkii shuuciyaddu malaaxidadu intaasuu ku ururay ulaaئika calىa huda min rabbihim ulaaئika hum اlmuflixuun hanuun bay kuwaasi ku sugan yihin qofka hanuun helay ha ugu mahadnaqa ilaahay buu ka helay min rabbihi iskama heli kartid un hanuunka laakiin waxay iyaduna hanuun nicmo kalea waafajintu ilaahay ku waafajiya min rabbi waxaa aayadda laga fahmayaa lafdu calaa ay faa'iideyneysaa dee qofku marna hanuunka dhinac buu ka taagan yihi wa min annaasi man yacbud اllaha calىa xarfi dhinac buu ka taagan yahi marna tamakana calayhi wuu ku xasilay wuu ku degay calaa macnahaase tamakun bay muujinaysa sida gaariga loo fuulo sida kursigaa loogu fadhiyo nimankaasi hanuunkii la ordaya ilaa aakhiro gaadhsiinaya ku sugan yihin shantaa sifu ku dadaalayaan si aynu hanuunkaa u hello liibaantaana u hello ilaahay subxaana wa tacaala dadka u ballanqaaday wallahu subxaana wa tacaala alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma amaa bacdu qaala allahu tacaala waa suuratu lbaqara aayadda lixaad baynu ka bilaabayna qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sawaaun calayhim iyaga waxa isku ah. a andartahum inaad u am lam tundirhum iyo inaanad u digin laa yuminuuna rumayn maayaan khatama allaahu ilaahay wuxuu daboolay dam ka dhigay calaa quluubihim qalbiyadoodii wa calaa samcihim iyo maqalkoodii wa calaa absaarihim indhahoodiina waxa saaran hishaawatun dabool ayaa dam ku ah walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihiin marka intaasoo tallaabo qaadeen cadaabkaasoo ilaahay u diyaariyey dadka adduunyadan ku noolay waa laba qaybood qur-aankuna markaa wuxuu u yimi dadkaa uu la hadlayo inuu xaqiiqadooda iyo qaybahooda inooga warramo qaarkoodna waynu ku dayan qaarkoodna waynu ka fogaan laba qaybood bay ku soo ururayaanoo oo gaaliyo islaam labadaasaa markaa aynu ka soo warano aayadaha hore ilaahay inoogu soo sharxay dadkii muslimka ahaa iyo sifooyinkoodii ama muminiintii iyo tilmaamihii ay lahaayeen shan aayadood baynu ku soo arag gaaladiibaa waxay usii qaybsameen laba qaybood mid xumaantiisii iyo gaalnimadiisii la bareedhayoo iska cadaystay oo kaafir laydhaah iyo mid kale oo fulaynima ay ku jirto gaalnimo iyo fulaynimo iyo naxli buu isku darayoo gaalnimadiibaa ku hilan oo wuu qarsanayaa dadka wuxuu u muujisanayaa islaamnimo iyo wanaag laakiin gaalnimu qarsanaya marka labadan aayadood ee soo horeeya waxaa ilaahay uu kaga warramayaa gaalkii gaalnimada muujistay iyo tilmaantiisa foosha xune uu leeyahay iyo waxa jawaab u ah ilaahay ku abaalmarinayo dhowr iyo tobanka aayadood ee soo socda taqriiban ilaa saddex iyo tobanka aayadood ee soo socdaan munaafiq ama munaafiqiinta ayaa ilaahay xaaladooda ka warramaya taasoo markaa kuu muujinayso kuu caddaynaysa mar walba qofka khatarta badan inuu mudan yahay in aada looga digo oo sidaa aynu usoo xusayno yuhuuddaba qur-aanka suuradda in badan ilaahay uga hadlayo munaafiqiina aad buu qur-aanku u dhigdhigay oo uga warramay oo dhowr iyo tobanka aayadood munaafiqiintii bay soo bandhigayaan mawaaqiftooda iyo aragtiyahooda iyo murankooda iyo gaalnimadooda waanay mudan yihin oo wixii had iyo jeer kuu muuqdaa dee waad iska arkaysa cadowga muuqda waad arkaysa libaax ciyo iyo libaax aamusay kala sheegeen soomaalidu kaa ciyaawaabu ku ogeysiiyey laakiin kan aamusay hoostunkaa galaya mar qura kulliqaya ka u darani waa in aladiina kafaruu kuwii gaaloobay kufriga iyo gaalnimada waxaa la yidhaahdaa bima kafara bimacnaa satara waa uu asturay waxaan asturmayn buu gaalku isku dayaya inuu asturo waa xaqa iftiimaya sida qoraxda u iftiimaya sidaa baa waxaa loo magacaynu u waxa weeye gaalka waa xaq dabool wuxuu isku dayayaa xaqii oo muuqda oo uu qariyo waa kaas in fara badan isku dayayaan liyudfiu nuur اllahi biafwaahihim afkaa lagu baktiinaya ficilkaa lagu baktiinaya laakiin ma baktiyayo in اladiina kafaruu tay-iis baa samaynaya qoos wuu ka qoosinaya dadku mar hadday mowqifkaa qaateen oo ay taageen nabi maxamed iskaga qoosa haddaad u digtiyo haddaanaad u diginba waa isku iimaan ma dar ilaahay og yahay oo isagu ka warkeena wey waxa markaa aayaddu ay caddaysay haddii ay dhacdo dadku inay tallaabadaa qaadaan oo diintii ay ku gacan saydhaan ay diidaan oo wacdigii iyo waanadu ay mari weydo cilad baa jirta cilladdaasi waa maxay ilaahay baa caddeeyey khatama allaahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim gishaawa qofka aada aragtay in xaqu mari laayahay wuu yahay wuu qufulan yahay khatmigu waa dabool waxaa ilaahay u uu ku shabahayaa weel la xidho la daboolay oo kale marka qalbigii waa weel walahu madaarig wuxuu leeyahay waxyaabo wax soo qabta wax wax usoo qabta buu leeyahay waa araggii iyo maqalkii labadiiba way xidhmeen diin la waxay leedahay dhegala iyo indhala-aan marka qalbigii iyo meelihii wax usoo qabanayaba way xidhmeen taasaa waxa ugu waxay ugu wacan tahay inay xaqan jeclaan waayaan rumayna waayaan walahum cadaab aliim natiijadii wey cadaabkaa kulul walahum cadaab caiim cadaab weyn ayay leeyihiin marka aayaadku fawaaidka ay leeyihiin waxaa ka a ah qofka bani aadamka aadamkaahi marka had iyo jeer waanadu ay anfici weydo waa inaynu garannaa inuu bukaan yahay cudurka u weyne qofkii ku dhacaana waa imaan la marka bukaanka waa in caafimaadkiisa uu raadsadaa kol haduu dareemo waanada iyo waxsheegu inaanay wax macnaa u samaynayn bukaankiisu wuu kolba qiiradiisu iyo jibadiisu intay leeg ayaa ama hadii lagaba waayo dee qofku ka wey maxalulwacyi quluub meelaha dadku waanadu ay ka saamaysaa waa qalbiga waxyaabahaynu ka faaidaysanayno waxaa kamida qofka bani aadamka ah marka had iyo jeer isagu uu doorto xumaanta ilaahayna wuu sii badiyaa sidaa ilaahayba oo aayadda ku caddeeyey falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya waa qofkiioo sii durkay oo sii fogaaday qaala allahu tacaala wa min annaasi dadkii waxa ka mida ilahay uhi man yaquulu mid odhanaya aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wa bilyowmi alaakhir maalinka dambe aakhirana waanu rumaynay wamaa hum bimu'miniin kuwo iimaanlana ma aha waa munaafiqiintiiba halkan tilmaamahooda ilaahay uu ka bilaabaya suuraddan baa jirto suuratu lmunaafiquun la idhaahdo suuradaha aada uga warramay ka tahay suuratu albaqara wa suuratu الnisaa wa suuratu tawba tilmaamaha munaafiqiinta markaad doonayso munaafiqu mar walba wuu joogaaye halkaasaad buraayadiisa ka daawanaysa warbixinaada shanata ilaahay baa ugu wanaagsan subxaana wa tacaala munaafiqiintu cahdigii madaniga ama waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine uu joogay ayay soo bateen haybadii iyo awooddii dowladnimee jirtee wakhtiga ama dowladdii islaamka asaasantay ayaa inay waajahaan ay ka hor yimaadaan u bareeri kari waayeen islaamnimona way iska muujisteen gaalnimona way qarsadeen wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhir way ashahaadanayaan haddana mu'miniin maaha marka ayadda waxay noo caddaynaysaa in afka uun laga ashahaataa oo aanu qalbiga gaadhsiisnayn iimaan lama yidhaahdo qof afka ka ashahaadanaya ayaa haddana loo qiraya inaanu iimaan ahayn iimaan lahayn kol haddii aanu camalkiina lahayn caqiidadiina lahayn rumayntii ma ficilkiina ma waa shahaado keliya waa ilaahay ku diiday subxaana wa tacaala marka aliimaanu maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal qalbigu ku sugmayaa qowlkaa laga dhawaaqaya xubnahana waa lagu muujinaya nifaaqa ama munaafiqnimadu marna waxay noqotaa caqadi oo waa qalbiga qofkuu gaal ka yahay marna qofki waa qof islaam ah laakiin dhaqankiisaa qalloocan oo astaamihii iyo calaamadihii munaafiquu leeyahy nifaaq camali baa la idhaahda waa ka nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu doodaya haduu baadil ku doodo marku warramayo haduu been sheego markuu ballan qaado haduu ka baxo waa nifaaq aayat munaafiqi alaa riwaayooyinka qaarkoodna dee afar bay sheegeysa marka qofkii baa shahaadanaya hadduu dhaqankaa leeyahay oo dee qof mumin oo ilaahay rumaysan nifaaq camaliya wey oo camalkiisii way xumaynaysaa way naaqusinaysaa cibaadadiisii iyo wixii waday oo dhan oo diintiisii oo dhaawac gaadhay weeye laakiin haddii uu qalbiga gaal ka yahay khalaas wuxuu afka ka idhaahdaa waxba uguma fila yukhaadicuuna allah ilaahay bay khiyaamaynayaan waaladiina aamanuu iyo dadkii muminiintahana waxay isku dayaan inay khiyaameeyaan wamaa yakhdacuuna ma khiyaamaynayaan ilaa anfusahum nafahoodunbay khiyaamaynayaan munaafiqiintu wamaa yashcuruuna mana garanayaan khidaaca khiyaamada waxaa la yidhaahdaa qofka oo wax wanaagsan muujista waxuna qarsanaya dabcan iyaguna oo marka ilaahay ma khiyaamayn karaan subxaana wa tacaala laakiin markay islaamnimo muujisteen innaguna aynu daahirkii iyo muuqaalka xukumayno ee dilkii iyo xoolahoodii oo laga qaado aynu ka daynay ee ilaahayna aanu odhanin hala laayo waxay isu dhigeenba niman ilaahay khiyaameeyey oo rasuulkii khiyaameeyey oo muminiintii khiyaameeyey oo muraadkoodii xumaa ku ceeshay ayay ka dhigayn laakiin ilaahay lagama hoos tuso lamana khiyaameeyo subxaana wa tacaala naftoodu unbay khiyaameynayaan mana garanayaan ha qofka bani aadamkaahi hadii uu xumaan sameeyo dee dhibku isagu ku soo ururaya dhinacna uma dhaafayo wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun alla wuxuu uhi walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahlih qofku hadduu xumaan iyo shirqool sameeyo isaga ayaanay dhaafayna ay ku koobanta fii quluubihim marad qalbigooda cudur baa jiifa qalbigooda cudur baa ku jira fazaadahum اllaahu marada ilaahayna cudur kalu u kordhiyey walahum cadaabu aliim cadaab kulul bay leeyihin bimaa kaanuu yakdibuun beenintay xaqa beeniyeen daraaddeed ah, cudurku dee uu noocyo badan yahay cudur jidhka ku dhaca iyo mid ruuxda ku dhaca cudurkoodana waa kii qalbiga iyo ruuxda ku dhacay haba iska cadcadaadeen haba iska xoog weynaadeen haba iska afmishaariinba ha ahaadeen siduu qur ilaahay ku sifeeyey oo niman xoog badanba ha ahaadeen waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum an yaquuluu tasmac liqowlihim laakiin haddana cudurkii dilaaga ahaaba hayo gaalnimo ah oo qalbiga ah ka bukaan haddii qofka uu qalbigu caafimaad qabo cudurka jidhka waxba ma yeelo mustaqbalkiisa aakhiro ajri wuxuu ku helayaa cudurka jidhka dee abaalmarin buu ka helayaa musiibada waxay aayaddu caddaynaysaa qofka bani aadamkii markuu xumaan doorto ilaahay inuu sii kordhinayo macsiyadu macsiya kuu dhiibtaa macsiya haddaad dembi ku dhacdo mid kale ku sii dhibaysa sida ay xusaysa aayaddaa hore aynu soo akrino waidaa qiila lahu marka lagu dhahdo munaafiqiinta laa tufsiduu fi lardi dhulka ha xumaynina waxay leeyihiin inamaa naxnu muslixuun annagu waxaanunay kuwa hagaajinaya alaa inahum iyagu hum iyagu almufsiduuna waa kuwo wax ka riba walaakin laa yashcuruuna ma garanaya iyo hadaladooda ilaahay baa ina baraya subxaana wa tacaala munaafiqiinta wakhtigii dambaa in kooban oo hebel a laga cayimay laakiin si guud waktigii hore waxba loogama sheegin ujeeddada waxa weeye muwaasafaadkaiyo tilmaamaha haddii hebella berigaa la sheegi lahaa oo qur-aanka hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel lagu odhan lahaa dad badani waxay u fahmi lahaayeen calaamadahan munaafiqnimadu inay hebelladaasun ku koobnay oo waxay odhan lahaayeen calaamadahan berigaas dadkaasaa lahaayoo munaafiqnimadan iyo tilmaamaheedu kuwaasay ku koobnay qur markaa wuxuu sharxayaa soo bandhigayaa tilmaamo tilmaantaa ciddii laga helaa cudurka way qabtaa bal u fiirso munaafiqa iyo gaalka isagoo dal iyo dadba kharibaya ayaa wuxuu sheeganayaa inuu wax islaaxinayo hagaajinayo laba arimood waa mid inuu arkayo waxan inuu xumaan yahay oo dabeetana uu canaatamayo uu ogaanu doonayo dadka inuu halleeyo iyo inay besba ka tahay walaakin laa yashcuruun oo isagoo jaahila uu isu haysta inuu saxan yahay isagoo khaldan inuu isu haysto inuu xaq ku sugan yahay labada arrimoodba way noqon karta waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi yaa odhanaya nebigaa odhanaya asxaabtaa odhanaya ciddii wanaag wadaa odhanaya war dhulka ha kharibina dhulka maxaa lagu kharibaa dhulka waxaa lagu kharibaa gaalnimada iyo munaafiqnimada kow ka ah qofku hadduu gaalnimo wado dee waxba muslix ma noqon karo horumar ma keeni karo wax horumarahoo uu keeni karaa haba ku doodee ma jiro dalka iyo dadka iyo duunyadu iyo xayawaanka waxa uu horeeye kharaabiya ee abaaraha ku keena ee cudurada ku keena ee cadhada alle keenaa waxa weeye ilaahay oo la diida subxaana wa tacaala qaaluu innamaa naxnu muslixuun bal gaalada eeg warbixintay samaynayaan warbixintoodu waa wax wal oo wanaagsanba annagaa leh wax wal oo wanaagsan annagaa leh waxa xaggooda ka soo fulaa waa wax caalamiya waa wax fiican waa wax horumar leh waa wax ilbaaxnimo leh inamaa naxnu muslixuun wey laakiin jawaabtu ilaahay bixiyada cajiiba ah. alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun saddex jeer buu ayay aayaddaasi adagtahay ereyga adkaan buu tusinayaa inadu adkaan bay tusinaysaa damiiru lfasliyo hum saddex jeer baa u adkeeyey inay kuwaas yihiin kuwo wax kharibaya siduu ilaahay u jawaabay iyo hadalka u yidhaahdeen baa kala duwan hadday odhan lahaayeen xasri wuu jiraa laakiin xasrigoodaasi maaha mid shaamil ah waa mid naaqis hadday odhan lahaayeen innamaa naxnu lmuslixuun oo ali ku jiri lahayd macnuhu wuxuu noqon lahaa dadka wax hagaajiyaa waa annaga un sidaa imika uma taallo maadaama muslixuuna nakirata u taallaa annaga xaaladayadu cid kale kamaanu warramine waa wax hagaajinno dadko dhan annagunbaa hagaajina maaha laakiin waxay leeyihiin anagu dhaqankaanu hadda leenahay ifsaad maaha waa islaax toodunbay ka jawaabeen ilaahayna tuguud buu ka jawaabay oo waxau hi innahum hum lmufsiduun haddaad mufsid doonayso waa iyaga cidda keliyahee wax islaaxisaa inaanay iyaga ahaynba hadalkooda laga fahmayay laakiin halkan waxaa laga fahmaya cidda keliya wax fasahaadisa wax kharibtaa inay tahay diinlaawayaasha iyo munaafiqiinta oo halkii muslixuuna ay ka ahayd mufsiduuna kama aha imike waa almufsiduuna marka la isku daro munaafiqiyo gaal kuwa wax qaribaa waa kuwaasuun alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun halkii hore waxay ahayd laa tufsiduu filardi tani way ka sii xeel dheertay dalkay kharibayaan oo dadkay kharibayaan oo wax waloo eh, ilaahay uu doono inay ummaddu ku badbaadaba kuwaas way ka kharaabiyeen marka sidaasibaa quraanka aanka kariimka ilaahay inooga digayaa khatarta ay leeyihiin dadka aan diinta lahayn had walbana calaamadaha lagu qiyaasaya waa kuwa qur ina baray mawaaqiftooda iyo aragtidoodu waa inay isla saxan yihiin inay isla saxan oo isla toosan oo xumaantu ay la wanaagsan tahay oo ay xayeysiinayaan marka ilaahay baa tilmaanta laga qaadanaya iyaga lagama qaadanayo wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacala aclam